وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى فقال هل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتت فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد Hadis 323 Abdullah İbni Amr İbni As Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Bir adam Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek allah'tan sevabını umarak hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum yani siyasi otoriteni kabul edip elini tutuyorum dedi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de ana ve babandan hayatta kalan var mı diye sordu adam her ikisi de sağdır dedi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de allah'tan ecir ve sevap kazanmak mı istiyorsun diye sordu adam evet deyince rasulullah sallallahu aleyhi vsellem anne ve babana dön onlara iyi bak buyurdu buhari ve müslim'in başka bir rivayeti şöyledir bir adam rasulullah'a gelip cihad için izin istedi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem anan baban sağ mı diye sordu adam evet deyince rasulullah sallallahu aleyhi vsellem anne ve babana dön onlara iyi davran buyurdu anhu radıyallahu anh an nebiyi sal allahu aleyhi vselleme kal ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري Hadis 324 Yine Abdullah İbni Amr İbni As'tan Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. akrabasının yaptığı iyiliğe benzeriyle karşılık veren gereği biçimde gözetme ve ziyaret etme görevini yerine getirmiş sayılmaz akrabayı görüp gözeten ilgilenen kimse kendisiyle ilgiyi kesmelerine rağmen onlara iyilik etmeye devam edendir an aişata radıyallahu anh عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه Hadis 325 Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık ve Müslümanlık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir. Beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmet ve ikramını kessin. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك متفق عليه Hadis 326 Mü'minlerin annesi Meymune bintil Haris'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Meymune validemiz peygamber sallallahu aleyhi vsellem'den izin almadan bir cariyeyi azad edip hürriyetine kavuşturmuştu nöbet günü gelip de rasulullah yanına gelince haberin var mı farkına vardın mı cariyemi azad ettim dedi bunun üzerine rasulullah sallallahu aleyhi vsellem gerçekten yaptın mı bunu diye sordu. Meymune de Allah ondan razı olsun gerçekten azad ettim deyince eğer cariyeyi dayılarına hediye etseydin daha çok sevap kazanırdın buyurdu. الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه Hadis 327 Ebu Bekir'in kızı Allah onlardan razı olsun Esma Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. İslamiyeti kabul etmemiş müşrike olan anam rasulullah sallallahu aleyhi vsellem zamanında yanıma gelmişti yardım edebileceğimi umarak bana ümit bağlamıştı rasulullah sallallahu aleyhi vselleme sordum ona ikramda bulunabilir miyim görüp gözetebilir miyim o da evet annene iyi davran buyurdu وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ايتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان بي قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه Hadis 328 Abdullah İbni Mes'ud'un Allah onlardan razı olsun karısı Zeynep es-Sakafiye'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey kadınlar cemaati zinet eşyalarınızdan bile olsa sadaka veriniz buyurmuştu bunun üzerine ben kocam abdullah ibni mes'ud'un yanına varıp sen eli dar bir adamsın rasulullah sallallahu aleyhi vsellem bize sadaka vermemizi emretti ona git de bir soru ver sana ve çocuklarına sarf edeceğim meblağ sadaka yerine geçer ise size değilse başkalarına vereyim dedim kocam abdullah da kendin git ve sor deyince kendim gidip rasulullah'ın sallallahu aleyhi vsellem kapısına varınca ensardan bir kadının da orada beklediğini gördüm o'nun maksadı da benimkinin aynıymış rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in heybetinden içeriye girmeye çekinirdik içerden bilal çıkıverince ona hazreti peygamber'e git de ona iki kadın kapıda duruyor sizden kendi kocalarına ve elleri altındaki yetimlere sarf ettikleri sadaka yerine geçer mi diye soruyorlardı fakat bizim kim olduğumuzu da söyleme dedik bilal rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in yanına girdi ve meseleyi sordu rasulullah sallallahu aleyhi vsellem onlar kimlerdir buyurdu bilal de ensardan bir kadın ile zeynep'tir dedi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem zeyneplerin hangisi deyince abdullah ibni mes'ud'un karısı cevabını verdi bunun üzerine rasulullah sallallahu aleyhi vsellem onlar böyle yapmakla iki sevap birden kazanırlar. Birisi akrabalarını himaye etme sevabı, diğeri de sadaka sevabı buyurdular. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه Hadis 329 Ebu Süfyan Sahr İbni Harp'ten Allah ondan razı olsun Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste Heraklius Ebu Süfyan'a o peygamber size ne emrediyor diye sordu ebu süfyan o bize allah'a ibadet etmemizi ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı namazı kılmamızı doğru ve iffetli olmamızı akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor dedi an abi zerrin radillah anhu kal kal rasulllahi sal llahu aleyhi vsellem إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهرا رواه مسلم قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم والصهر كون مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم Hadis 330 Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki siz yakında bir yer fethedeceksiniz ki orada para birimi olarak dirhem ve dinar yerine kırat kullanılmaktadır değişik bir rivayette ise siz kıratın kullanıldığı mısır'ı fethedeceksiniz oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum çünkü onlarla aramızda bir akrabalık bir de hısımlık bağımız var Bir diğer rivayette de şöyle buyrulur. Siz orayı fethettiğiniz zaman halkına iyi davranın. Zira onlara karşı hısımlık ve akrabalık bağımız vardır.